أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الخامس حديث كشنات وأحاديث أربعين كمدة مروي mid laga wariyo way can ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood ummi cabdillaah cabdilaahi hooyadii loogu magacdanay caaishata ahyd radi allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man axdada ninkii soo darrisiiya fii amrinaa amarkeenna amarka annaga ninkii ku soo darriya oo kankada ah amarkaasoo diinka ah diintan muxamadiyada diintan islaamka sharciga annaga ninkii ku soo dhaqdaa maa laysa minhu shay aan ka mid ahayn wax aan ka mid ahayn fa huwa muxdadkaa la soo deriyey raddun marduudun calaa saaxibih waayo markaas wax la aqbali ma aha waa mid marduudu noqon rawaahu albukhaariyu wa muslim wa fii riwaayatin limuslimin riwaayo imaam muslim uu la keliyoobay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man camila ninkii camal fala camalan camal camalkaasoo laysa calayhi camalka korkiisa oo amrunaa diinka annagu uusan ku sugnayn fa huwa camalkaasi raddun marduudun mid la celiyey weeyeba ama caamilkaba mid la radiyey weeye camalkaas ama xadadkaasi mid la radiyey weye xadiidkan marka wuxuu ka mid yahay axaadiia horuba sheekhu usoo tilmaamay inuu axaadiid uun jawaamiculkelim ah aad u macno ballaaran inuu ku soo aroorin hayo waa liarbaciin xadiidkan marka imaamu nawowi wuxuu leeyahay radia allaahu canhu haada alxadiidu yonbagii xifduhu wa ishhaaduhu fii ibdaali munkara xadiidkan in la xifdiyo oo ruux walba muslim uu korka ka hayo oo waxa shareecada aan waafaqsanayn o dhan lagu difaaco kaasuu mudan yahay waqaala bnu xajar alhaytami huwa qaacidatu min qawaacid islaam qaacidooyinka islaamka mid ka mida weeye wa acamuhaa nafcan waxaa weeye kan ugu nacfi badan weeye min jihati manduuqih xaggabaada manduuqiisa ilan xadiidku manduuqiyo mafhuum buu leeyahay horayba saan ugu soo maray xadiidka u horreeyey waa kay culimada qaarkeed odhan jireen xadiidkii u horreeyey waa nisfulcilmi ama shareecadeenna niskeedu wey oo waatay u firinayeen inama alacmaalu binniyaati waxaa xadiidkaasi wuxuu yahay acmaashii lala imanhaya dhammaantood xagga baatinka miisaankii lagu miisaamahayo oo lagu toosinhayo oo camal kasta oo niyo wanaagsan aan lagula imanin inuusan faa'iido keenin xadiidkanna marka kiinu ka soo horjeedaa waa xagga daahirka amal kasta oo daahirkiisu shareecada islaamka uusan waafaqin asnaga marduud noqonayo marka xadiikaasaan horey usoo sheegnay inay labada xadii macnaha islaamka shareecada islaamka ama culumtii oo dhanba kolkii loo fiiriyo inay labadoodu ay acmaasha dhan miisaan u noqonayaan oo kanna daahirka wixii lagu miisaamahayo u yahay war camalkani shareecada islaamka ma waafaqsan yahay kitaabka ilaahay sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam ma waafaqsan yahay kanaa sheegahaya taa hadduu waafaqsan yahay fahuwa صaxiix ma waafaqsana fahuwa marduud kiina wuxuu ahaa wada kasta oo la qabto shareecada islaamka ama ha waafaqo ama yuuna waafaqin hadduu rabo ha waafaqo daahirkii salaad sideedii loo tukaday sidiisii loo sooma ha ahaado laakiin baatinka yaa looga jeedaa looga fasahayaa ilaahay maa looga jeedaa haa maqbuul ayr miyaa looga jeedaa maya ilaahay ayr maa la wadaajiya haa marduud ayadanaba kala saarku marka labadaasasaa isaga soo horjeeday marka wuxuu yidhi can ummi lmuminiina muminiinta hooyadood waazwaajuhu ummahaatuhum annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim waazwaajuhu ummahaatuhum aswaajtiisuna waa muminiinta hooyooyinkood baa layidhi xaggii ixtiraamka iyo nikaaxa ka xaraam noqoshadiisii jahalow ee amaa xagga khalwi iyo macnaha lala qaali noqod iyo ujeeddada xagga dhinaca maya muminiinta hooyadood baa le ummi cabdilaahi baa layidhi ummi cabdilaahi kana haddana la sii yidhi caaishana sidaa sugadhaxska lama dhalin wax ka badan iska daayo laba jeer baana ummanimo lagu sheegay inay hooyo tahay laba jeer baa lagu sheegay xoogaa dadka baji waxay aada busheeyaan bal e dad badan baaba yacnihii waswaas adag lagu riday oo shaki culusoo sharciga ah lagu tuuray arrin oo yacnihii aan ahayn xaqiiqo ahaan aan ahayn oo isticmaalku dadku in badan ay isticmaalaan waxaa macnaha ka mid ah hadda ummi lmu'miniina ummi cabdillaahi baa layihi axaadiistii saxiixa ahayd oo ama mutawaatirka ba ahayd oo nabigu calayh salaatu wasalaam abtirkiisii abtir aan ahayn ninkii sheegta aabihii aabba ahayn ninkii sheegta macnaha inuu malcuun yahay ama mahe riwaayinka barkood axaadiis say ka xadira inuuba kaafir yahay axaadiitaasaa marka intii la codsaday yaa dadka qaarkii oo ama macallinkiisi hadduu aabo yidhaahdo ama ruuxuu ixtiraamayo kale hadduu hooyo yidhaahdo inuu diintii lagaga baxay tawxiidka xataa dadka qaarka loo qabta la yidhi diintii buu ka baxay ayadoo daahirka axaadiista loo codsanhayo yaa jirta in badan baana la soo cadcadiyey macnaha haddee daahirkan axaadiiaasina saasay u muuqatahay ogow waxaa fiican marka adilada waa laysu miisaamaa miisaan waxay u baahan tahay in laysu cadleeyo ruuxa hadduu aabihii inkirsan yahay oo aabba ahayn uu sheeganhay hooyadii hadduu inkirsan yahay hooye ahayn uu sheeganhayo oo hooyo kale ku abtirsanhayo hooyadiisii rasmigee nasabka uu ka dhig aabbihiisii nasabka uu ka dhigahayo axaadiitu waasay ku cadday hadduuna ahaynoo hooye ixtiraam keliya uga jeeda un ah had aabba ixtiraam keliya uga jeeda un ah xukunkaa ma qaadan karto xukunkaa ma qaadan karaba habe la yidhahdo kollay hooyadaada xaqadeed ma aha in la yidhaahdo xataa oo lagu baraarujiyo waa wado laakiin in xukunkaa lagu fadhiisiyaa ma suuragal ah hadda ummilmu'miniin tan ayadu waa bakaan ayadda usoo qaadanoo muran ma leh ummi cabdilaahi baa haddana layi cabdilaahi hooyadii cabdulaahi hooyadii waxaa loo leeyahay nabiga u kunyoodaa layidhi sal allahu calayhi wasalam maadaamu caaisha aynan dhexisna dhalin wax ka badan iska badaayi yaa marka waa wax iska arabtu way kunyo jeclay aad iyo aad waxaa lamida qoladan oramada soomaalida ilow meesha waa laynagaga fiican yahay qoladan oramada ah waa saasoo kaleba way abaahebe haadhaheblaayyada aan bahaynhayaan waa ixtiraam arabtuna saasay ahaan jirtay Ah, kunyada aad bay u jeclaan jirtay ninka in magaciisa qayaxan loogu jeclaado loogu dhawaaqo waxay ka jeclaan jireen inaa wiilkiisa haduu wiilkiisau leeyahay qaasim in la yidhaahdo abulqaasim haddii cabdillaahi la wiilkiisa abu cabdillaah haddii moxamed la yidhaahdo abu muxamed hooyadii kalaali waayo ummu muxamed ummu sulaym wakaasimaas ummu cabdillaah kunyadaasay jeclaayeen caaishana wax ma darin kunyadiiba marka yay ayadii uweysay jirtay nabiga ale sal allahu alayh wasalam wiilkay habaryarta ahayd ay aad u jeclay ee walaasheed asma binta abibakrin sidiiq ay dhashay cabdulaahi bn zubayr ibnu cawaam nabigana ilma abtiga ahaayeen waa arrin cajiibaho nabiga calayh salaatu wasalaam iyo waayo markaas zubayr ibnu cawaam waa ilma abti nabiga iyo macnaha eh, awlaadda nabiga iyo zubayrna eh, eh, awlaadiisuna waa ilma abti ah, laba edo la isqaabsanay wey ah, khadiije iyo ah, dib nasabka markii loogu noqdo way sahlanaani ilaa zubayr waxaa dhashay nabiga eedadii asagoo nabiga eedadii dhashay ilma abti yihiin yuu asna eedadii guursaday oo khadiijata bint quwayd buu nabigu guursaday sala allahu calayhi wasalam marka laba eedo isdabamar ah laba ilma abti isdabamar ah marka yaa meeshii yimid marka wiilka cabdulahi bn subayr kaasuu nabigu ugu magacdaro yidhi marka ummi cabdillaah haddee xagga ummanimadana maanta maxaa looga jeedaa maadaamay habaryartii tahay inama alkhalatu bimansilati ummidi alkhalatu bimansilati um iyo agga ixtiraamka xagga ixtiraamka iyo hooyo ahaan ay u taagan tahay kaasaa loogu magacdaray ee dhalmadii qumaneed oo xaqiiqad ahayd ma aha ujeeddadu waad ixtiraamkana aabba iyo hooye intaba waa loo yidhaahdaa nabigu calayh salaatu wasalaam anas ibnu maalik yaa bunaya buu leh maakana waa hadii buu leh bunaya u leh haddee asagoo mu'miniinta oo dhanba nabigu aabbo u yahay haddee aabbihii xagga diinta laga wadaayo ma aha aabbihii baada markaas dharashada ahayd ujeedadu ma aha wada xaggaas marka ummi cabdillaahi caaishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi caaisha waan dareemaynaa inay zawjooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka mid ahayd wax aan rag hortii soo marin oon ayada ahayn namuna guursanin baa li wax inanoo guursada ayadaa jirtay welidaa waa tii faalmo rasuul maalin maalmaha ka mid a ah, ee iyaduba de markaa waxoogaa ah. bani aadamka waa wax sii tajamulinta jecel waxay tidhi nabigana barnaamij noocaas oo kale ah waa kay odhan jirtay haddaad tug baa aad adoo neef geela ama xoolo wata kusoo dhaalahaso labada daan dhinacan haddii baade markaas dhul la daaqay oo algasa uu ku yaallo dhinacanna oo dhul baade marka cosaboo geediisa aan la daaqin uu ku yaallo xoolahaaga kee daajin lahayd dhinaca cosabkaa daajin lahaa macnaha w kala dhanooda algas bay ahayd anigoo cosab baan ahay kalay baade markaa waxaynasaa la ogtahay hadda nabi baasaa ka caqli badan oo kalan garasho dheere asagu garanaya calayh salaatu wasalaam arrintaasoo kale marka ayad iyo faalmo rasuul axmad oo ay tiri aniga anoon bakaaruu nabigu guursaday sal allahu calayhi wasalam hooyadaasa khadiija ayada oo wada markaas islaam weyn ah kaasuu wada marka iyu guursaday adee waxay ku dhawaaqda way yar garan weyda oo meesha bahasha iyada inaanyoonaysa nabiga u timid sala allahu calayhi wasalam hadde xujada waa saaxiibkaad garanaysaane nabigu wuxuu yidhi maxaad odhan weyday adiga bakaaradaada iyo ka nabiga midee wanaag badanta ilaa khadiijo nabiga asagoo weli naag soo barin oo bakaaru guursaday caaishana nabigu isagoo haweenkala soo maray oo ah- manaa aan ah bakaarahayn buu guursaday marka aniga bakaaradan iyo ta nabiga yaa khayr badan maxaad u ogi weyday ila hooyadeeda bakaaranimo ay hesheen markii eh, dabada salaabatay tii caaisha iyadoo caqli badan ba marka salliman callamakayt way garatay inay inuu nabigu kusoo sheegay calayhi salaatu wasalaam salliman callamakayt marka gabadha afrideed waa gabadhii ilaahay baa la sabca samaawatin uu ka soo bari yeelay oo ayadahaas ee qur-aanka lagu soo dejiyey marka hade beri noqoshada ninkii hadda ka shakiyana waxyaalaha zamadan dambe laga shaqariye ka mid tahay sharciga islaamka banaanku ka yahay shaki kuma jira ba shareecada islaamku inuu beri ka yahay ba qaalad waxay tihi caaisha qaala rasuulu lahi sal allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu i man axdaa fii amrina ninkii soo dariy oo asagu keena amarka anagan haada oo kankada yani diinta kaanama asagoo jooga dalika alkitaabu laa rayba fiihi iyo kale amarka anagan oo kan ah macnaha diintan islaamkay ku dhaqmayno ninkii ku soo dariya maa laysa waxaan ahayn minhu aan asaga ka mid ahayn maa laysa minhudaas shay macnaha asagii ka baxsan oo qawaaciddiisa guud iyo adiladiisa guud ee caamka aan ah inaba hoosgeli karin aan ah, inaba hoosgeli karin oo bannaanka ka ah ilaan adilo guud baa jirto oo qawaacid guud baa jirto oo kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga calayh salaatu wasalaam waaba kuwan axaadiisan lagu kulli waa jawaamiculkelim wax badan baa ka farcanhaya waxyaabihii ka farcanhaya mid ka mid a ah haddii loo soo celiyo iyadu ma aha wax cusub horne ma laakiin wax aan adiladii guud iyo qawaacidii guud ee sharciga islaamka aan hoosgeli karin ninkii keena fa huwa waayo shaygaas uu keenay muxdatku raddun marduudun calaa saaxibi wax ilaahay ka aqbali maaha wax shareecada islaam ka aqbali maaha waa ninkii la yimid un baa un la iman haya ilahay kama aqbalhayo ilan ilaahay wuxuu kuu dirsadu kaa aqbalaa markaad la timaado wuxuuna kuu dirsaninba haddaad la timaado adigu meeshaad kala timada kula noqo keensautagun baa laleehay رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد marka labada riwaayo laba macno kala xambaarsan yihiin oo cajiiba kii hore waxaa la yidhi nin alla ninkii keena waxaan shareecada islaamka aynan ogolayn oon ka mid ahayn kan dambana ninkii ku dhaqmaan waxaa la dhici karta inaad ad keenin kii hore waxaa la odhan karayba hebel baa soo darisiiyey ilaa camal wanaagsan ninkii jideeya waxa wuxuu ku dhaqmo dhan waa laga ajarsiinhayay camalku ninkii jideeyana qaabiilkii haabiil dilayna allah ka yeele eh oo weligii nin kastoo muslimoo lade ama naf kastoo si xun loo dilo laga kifligiis uu qaadanhayo wardadii u jiday waa un lagu sii dhaqmahaya marka kan dambe wuxuu marka kii hore kaga duwan yahay nin kasta oo ku dhaqma ama isagu ha jideeyo ama yuna jidaynin man camila ninkii camal falaa camalan camal camal falaa camalkaasoo laysa calayhi camalka korkiisaba amrunaa amarka annagana diinkii una ku sugnayn oo beli ka yaho bannaanka ka yahay fa huwa raddun camalkaasi mid marduuda weeye saaxiibkii lagu celinhayo haba yaraatee aan laga aqbalayninba marka acmaashii lala imanhayo haddiiba shaygan iska caliyo shareecadii uu waafaqay oo nusuustiiba laga helo ama nusuustiiba manduuqoodii mafhuumkoodii culimadii islaamka si u fahmaan durba laga helo kaasi waxba muran male way hoosgeli taas iyadu ka hadal male haddii haba yaraatee meel la unsan ka waafaqin oo adilo guud iyo kuwa khaas ah adiladii caamka ahayd iyo kuwii khaaska ahayd midna camal aanan taabanhaynin ama maahee wuuba khilaafsan yahay adiladii nafteedii waa khilaafsan yahay shaygii ma'muurka ahaa oo uu ka tegey ama shaygii manhiga ahaa laga reebay uu la yimid adilada nafteedu uba khilaafsan yahay ama ma khilaafsana adiyadii meella adiladii kama soo hoosgelahayo haddee kaasi marduud inuu noqonhayo shaki kuma jiro amalkaasi ama cibaada ha noqdo ama caada ha noqdo ba ah, shareecada mar baaduna waafaqaynin ilan hadda mucaamalaadkii tusaale ahaan cibaadaadkii soonkii ama salaadii ama zakadii bacdulmitaal iyo ictikaafka cibaadada lagala imanhaya shareecadu qaybtay u jidaysay haddayna waafaqin hadee baatil bay noqonaysaa haddii qayb dheeraada lagu daro ziyaada laftooda isku marxalo ma noqon karayso salaadii haddii ragcad shanaad aad isaga istaagto iyo wax yaroo la odhan karo baa de markaas ahay ictibaar ma laho qiraa'adii dadka dadkii un u qaxa tiri iyo wax sahlan bay kala noqon karaan ilan hadda adigoo salaadii tukanhaya ilaahay dartii u tukan haya oo cibaadadii asalkeedii ilahay dartii ula haya bani aadamka dartii haddaad waxoogaa u yar dheerayso ama u qurxiso ficilka aad la imanhayso dadka dartii aad u qurxinayso dadka dartii aad u dheeraynayso sharcada islaamkuma waafaqsanaba waa ka baxsan yahay marka taa culimmadu waxay leeyihiin aslu cibaada in la tasaalin baa suuragala aslu cibaada oo intan dheeraadka ula yimid la hadiyo waa arrin khatarteeda leh arrin khatarteeda leh wey waxaa markaa cibaadata mucaamalaadkiina kadalika cuquudii laysu diray beecii nikaaxii haddii shuruudoodii arkaantoodii sidii loogu talagalay loo oofiyey haa sharcigi way waafaqeen haddii loo oofin waayo sharcigii way khilaafeen fahuwa marduudun haddii arkaantii qayb ka mida la waayo fahuwa radun haddii shuruudii kadalika la waayo fahuwa radun kulli baad markaas cuquudiina sidaa unbaa loogu wada bandhigi dhammaantood amaa marka waxaa iman kara acmaal fara badan oo lala yimid oo lala yimid oo lasoo darisiiyey wamaca daalika maqbuul noqotay oo islaamku isku wada waafaqay oo diinkiina waxgal u noqotay nabiguna una la imanin sal allahu alayhi wasalam taa marka culimada qaarkood waxay yidhahdeen bidca waa lagu idlaaqi karaa laakiin qaar waxay yidhahdeen bidca luqawi ah weeye bidca quman ma qaarna waxay dhaheen maahee ayadoo bidca sharciaha la odhan karaa waa bidca maxmuuda ah waa macnaha khilaaf walow ujeeddadu iyo natiijadu ay isku mid un ay tahay macnaha ilaaqa keliyun bay ku kala duwan yihin tusaale ahaan waa kii saxaabadu kow ay isku qabteen qur'aanka ha la jamciyo cumar ibn khadaab markii uu soo jeediyey abubakar waa markii hore yidhi kayfa afcalu waayo maa lam yafcal rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam sideen u samaynaya nebigu haduuhana samaynin cumar wallaahi waa xaq un waa kii odhan jiray ugu dambaystii waa ka isku raaceen in qur'aankii la diiwaangeliyay waa shay oon nabigu samaynin yani siduu markaa u yahay suxuf ahaanta guud ahaan wuu sameeyey laakiin tana isku haystaan macnaha sida kayfiyadan gaarka un bahay islaamka dhanna waa ijmaac diintana nooleanteedii bahay marka taasoo kale culamada qaarkood bidca lafdiga iskaga dhawaaqaan waa laga yaabaa laakiin bidcaan ma aha maxaa yeelay maa laysa minhu idinka bixda maa laysa minhu waxaan kamid ahayn baa kana diinta inaan kamid noqon iska badaayay diinta qali kitaabka inay badbaadisa ahayd kitaabka inay badbaadisa ahayd soo wad markaa cuthmaan ibnu cafaan waa kii adinka saddexaad jideeyey jumcada waa kii jiday asaguna inay diinta gargaar u tahay baa marka yaa soo baxday culimada islamka waxay ku ijmaaceen inuu arrintaas ay diinta ka mid tahay oo adilada guud ay hoos gelayso masaajiddan sidan loo adkeeyaa ka mid ahayd waa kii cuthmaan ibnu cafaan kolkuu masjidka lafga dhagaxa u bedelahayay aad hadalka loogu badiyey oo xadiidka soo qaadan jiray ninkii waa labay ilaah dirti u dhisa macnaha ku ka qiimo badan bu ilaah jannada uga dhisay ama mid lamid aha nabiga ka maqlay idaaye uu kolkii dambe uu ku calacalay oo uu ka dhigay waa masjidka nabiga dhagaxa waxaa kaloo ka mid ah mixraabka nabigu noocan ah ma ogin sala allahu calayhi wasalam cumar ibn cabdicaziz kadib baa la soo darisiiyey kolkii la fiiriye diinta waxgal bay u tahay waxaa kaloo ka mid a sunnadii nabiga waa kii nebigu daayey saxaabadu xataa cumar waa kii jabciyey waa kay laysku wadaa ay inayna diiwaan gelinin ay sidii caddaatay cumar xugmiyey lagu kala dareeray kadib cumar ibn cabdilcaziis axaadiista nabiga hala gaadha u yidhi ayadoo weliba baleeda dhex gashay kadib waa ka diiwaan geliyey haddaan maalinta lanoo diiwaan gelinin xaggee axaadiis joogi lahayd maanta waa shay diintii waxgal u noqdayba nimankaas ka mid ay noqotayba waxaa kaloo ka mid a ah kolkii shucuurtii carbeed iyo mujtamacii kale oo ahaa caalamkii kale oo cajamiga ahaa oo luqadii aan aqoonin qur'aanka ku soo degay ama sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam kolkii laysdhexgaloo laysku dhex milmay oo diintii ama inay fasaada laga yaabay luqooyinkan loo dejiyey kitaabka ilah iyo sunnada nabiga ilaalintooda sala allahu calayhi wasalam oo la yidhi q-aankii waa kan oo lafdigiisiina riwaayaad loo sameeyo la ilaaliye macnihiisiina la fasiray ha la fasiro luqadii carbeedna naxwo sarfi balaago loo dejiyo kitaabka lagu ilaalinayo kulligood kulli kitaabka lagu ilaalinahayo haye haddana aayaddii iyo xadiidkii macnihii luqadii carbeed ninka yaqiinay uu ka garan lahaa dadkan soo galootigii ma garan karaa ma garan karaan sidaas darteed marka maxaa haddana la sameeyo dejiyey usuulu lfiqhi usuushan macnaha aayaddan iyo xadiidkan si kayfiyadii fiqiga looga qaadan lahaa aayaddan lafdigani wuxuu faa'iideyn iyo wuxuuna faa'iideynaya sida wax looga qaadan lahaa somaarka idinka wax ka qaadan lahaa kana haddana loo dejiyey intaas dhan marka muslimiintu maxay u arkeen shay diintii waxgal ahaa oo diinta aanfaci oo diinta ka baxsanayn oon diinta ka baxsanayn laakiin ilaaqaa laisku khilaafaa ila waxaasoo dhan inay diintii ka mid yihiin oo diinta waxqa u tahay muran la'aan wey culimada qaarkood marka waxay odhanayaan waa bid'a oo way maxmuuda ragga ka cabilay waxaa ka mid a imaamu shaafici waa kii cumar ibnu khadaabba sida cumar baa saas gole ka cabilay kolkuu taraawixa dadka isku dubariday nacmat ilbidcatu haalihi waa ka yidhi oo saas macnaha macnihi waa laisku khilaafsan yahay ogow waa tasmiyadan waxaa laisku khilaafsan yahay qaarre ay yidhaahdeen bidca lugawiyaha in la yidhaahda mooyeen sideedaba bidco sharciya ma noqon karto maxaa yeelay xadiidkii nabigaaba tusinaya sala allahu calayhi wasalam uu yidhi kullu bidcatin dalaala marka bidca kasta inay dalaala noqonayso nabigaaba cadayey sal la alay slam ee kan aynu magaca bidca la hoosgeli aan ka dayno waa shay oo yani diinta sharciga ka mid ah oo nafiga bidcaha lagu daas haddii bidca la yani luqa ahaan loo dhahan buy sharci ahaan looma dhigi karo marka adu ashyaadaas dhan waxay u baahan tahay miisaanka sharciga in la hoosgeliyo maa laysa minhu fahuwa raddun kaasay u hadda qowlkan imaam shaafici waa asalku waa saxiix bay yidhaha culimadu kolkay tirinayaan waa ka shaafici le wamin huna qaala shaaficiyu raximah llahu tacaala maa uxdita wixii la soo darisiiyo kitaaban kitaabka ilaahay khilaafa aw sunatan sunada nabiga khilaafa aw ijmacan ijmac culimadii waa khilaafa aw aqaran afarkii baa nimanka saxaabada iyo salaf iyo khilaafa ila isagoo salafkiisu ka mid yahay fahuwa albidcatu daalla waa bidca baalinimo ah wamaa uxdita min alkhayri wixii khayr oo lasoo darisiiyey sidii kitaabka ilaahay la nadaamiyey roontan loo nadaamiyey sunnada nabiga la diiwaangeliyey masaajidii la habeeyey wixii noocan oo kala iskudubaridkii sayd cumar waayo isku dubariday yacnihii baa kitaabka ilaahay asagaa u sabab ahaa taraawiixda isku dubariday bal dowladnimada iyo habkan baa markaa islaamku awoodiisu ay ku baxday ninki isku dubarida u horreeya asagu ahaa wax badan bu sida cumar bin laawi isku dubariday waxyaalihii noocaas oo khayro lasoo darriyana walam yukhaalif shayan min dalika shay oo kitaabkiiyo sunnadii ijmaacana aan khilaafin fahuwa albidcatu lmahmuuda waa bidca la mahdiyo buu yidhi ama waxaa la odhan karaa bidcada ma ah yacnihi suura ahaan macnaha suurada baa la firinaya macnaha shay bidca madmuumaah la odhan kara ama bidca daallaa la odhan kara ma aha hmm ala kulli aal xadiidka in la xifdiyo waa laga maarmaan xadiidkan oo lagu hor istaago waxa la wixii diinta waa laga baxsan oo dhan alxadiid saadis xadiidka lixaad marwiyun mid laga wariyo weeye can abi cabdillaahi abi cabdillaahi ninkii kunyadiisu ahayd an nucmaan ibnu bashiir nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma qaala nucmaan ibnu bashiir baa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul lahi kalaama rasuulilaahi sal lahu alayh wasalam yaquulu xaalu ilahi rasuulku ina alxalaala bayinun xalaashu way iska caddahay wa ina alxaraama bayinun xaaraantuna way iska caddahay wa baynahumaa bayna alxalaali waalxaraami mushtabihaatun umuurun mushtabihaatun umuur isu eeg kaasaa dhexooda ku jira mushtabihaadkaasoo laa yaclamuhunna mushtabihaadka uusan aqoonsan karin oo garan karin kaiirun wax badan oo minanaas dadkii kami wax badanoo dadkii kamid aynan garanaynin faman ibtaqaa ninkii dhowsada ashubuhaati waxyaalaha xaaraantii xalaashiba u eg istabraa ninkaasi waa beri yeelay beri buu yeelay bade wuu ilaaliyay lidiini diintiisii naqsi iyo khalal iyo dhibaata diintiisa inay soo gaadho ninka ilaashaday weeye cirdii nasabkiisa in la bahniyo la duro wax laga sheego nin badi marka ka dadaalay oo ilaashaday wey waman waqaca ninkii ku dhaca fi shubuhaati waxyaalaha shubahaadkaa xaraan iyo xalaal labadiiba u eg labadaba u eg ninkii ku dhaca waqaca fi lxaraam xaraamtii bada uu ku dhacay karaaci miaal buu nabigu bixiye calayh salaau wasalaam wadalika kaasina shubahaadka ku dhacay karaaci nin raaciyo xoolo jiro wey xoolo jir nin xoolo jiro weeye oo kale raacigaasoo yarcaa raacaya xoolihii xawlal ximaa seeraha seerahayo waa nimanka beertii daydka waa nimanka adkiisa hareerahooda ku raacahay yuushiku wuxuu u dhow yahay an yartaca baade inuu daajiyo baade fiihi filximaa inuu xoolihii baade daajiyo ximihii iyo beertii buu u dhow yahay alaa hooy buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wa inna likulli malikin boqor kastaba ximan seeri iyo ulaahay aan laga taaban karin alaa hooy wa inna ximallaahi ilaahay seerihiisu maxaarimuhu waxyaalaha uu xarimay weeye ummaddiisa uu ka hor istaagay alaa hooy ina fi ljasadi badankii bani aadamka mudqatan cad yar oo wade markaa afgelis la-eg kaasaa ku sugan idaa salaxad hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu badanka intiisa kaloo dhan ay u hagaagi waidaa fasadad hadday fasaadana fasada aljasadu kulluhu badanka kaloo dhan u fasaadi alaa wahiya alqalbu midaasi waa qalbiga wili waana mudqadaa yartihiba rawaahu lbukhaariy wa muslim saxaabigan ahay nucmaan ibnu bashiir kolkii nabigu calayh salaatu wasalaam uu hijrooday oo madiine uu tegay weliga brobagandada iyo beenta dhibaatada way u jiri jirtay yaa waxoogaabaa de markaas yahuuddii baa iyo munaafiqiintii waxbaa waxaa la soo geliyey alla waa la saxray nebiga asxaabtii kada wa kada oo wax wiiloo damba u qalanba ma jirto marka cabaarun baa un saxaabadii adeerad iska rafaadsan oo wada muhaajiriin iyo asaa wada gawaana way ahayen yaa wax wiiloo dhashay la waayey waxoogaa dadku marka waa loo yadhagaagaciyo warki warkii waxoogaa waa loo yar jeexayo waruuxana sheegsho waxbaa ka yar muhaajiriintii markaa shakigii waa xarigga ka gooya cabdullaahi bnu zubayr oo caaisha ninkii loogu magac haddaan soo marin umu cabdillahi caaisha lalahaa cabdullaahi bnu zubayr ibnu cawaan ansaarna ninkana xarigga ka jaray waa nimankan cumaan ibnu bashiir bas meeshaasuu borobogaandadii iyo shaytaankii qulunkii la deldelhayay oo saxaabada nabiga wiil dambaba haddii loo dhala sooma ah wakalaada lahayay meeshaasay labadiiba kaga baaba'day nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma qaala nucmaan baa marka wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal lahu alay waslam yaquulu ina alxalaala bayinu xalaasha wa iska caddahay wa ina alxaraama bayinun xaaraantina wa iska caddahay xaaraanta iyo xalaasha dadka muslimiinta ah qaybo badan qaybna waad yani hadee culimadiibay u caddahay qaybna nin kastayba u caddahay oo hadda dadkeenni muslimiinta aha inay zinadu xaaraan tahay dilka waade markaas waay bilaash inuu xaaraan yahay xoolaha dadka kale la cuna inay xaaraan tahay waxaasoo dhan baa markaas waana wada garanaynaa beentu inay xaaraan tahay kulli xaas inay xaaraan tahay shaki nagama wada jira waa maalkaagi aad u akamatay oo cid haba yaraatee kugu haysata ina jiridooda ogtahay adigu aad bilaabatay inuu xalaal yahay runtii iyo marka wanag inay xalaal yihiin taanna waa iska cadda waad garanaysaa waad iska garanaysaa haddee kolkii umuurihii diinta iyo culimada loo kacana ninkii culimada ahaa shaygii daliilkiisuu bannaanka iska yeela nusuustii aayaddiiba ay ku cad xadiidkiiba uu ku caad yahay naskiiba uu ku taagan yahay hadduu naskiiba le uu xallilay xalaashiisii way isaga caddahay naskiiba hadduu xarimay xaaraantiisii way isaga caddahay laakiin meel kastoo la joogaba wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun umuuro isu eg baa yaa markaa dhexdooda ku jirjirtaalay adigii mar walba umuurtaas meel kastaba culimada keliya iyo wax saa khaas ku ah ma ah haddadan adu kabahaagii aad wadatay xalaashoodii maada ka shakin haynin kabahaa ruuxa kalena xaaraantoodii maada ka shakin haynin laba dacas baad wadateene kaasaa saaskooda ridateen kuwani ma kuwaa masa kuwo kale mushkilaadka yimid ismaad wada kaado haddaaba shubahadaysa faman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraami haddaad si gashato ama kuwaydii weya ama waa kuu lamida ah, aad tidaahay waqaca fi lxaraami ma aha waade markaas Hmm. adoon hubsanin inaad ka mid dacadka aad ka qaadato ama waa kuwayga ama kuwa lamid aad ah, tilahayd ma jirto waqaca fi lxaraami maalkaagii waa saas maqalkaagii ama dadkaan wax wada wadaagaysa ama maqal war alaabtan washow lacagtani qayb aan aanu lahayn baa ku jirta intan hadda waaban hubaa oo labadan boqol ama intan labadan kun anaaba iska lahaaye intan hadda waan hebel baan lahaaye waxan ma aniga iska le mise asaga iska lahaa sidee weeye maqalkaagii naaduraba ku jiraa shubahaadkii waa taagan yahay soomaali raagga waa taagan yahay hubso ha ku dhahan bilaash bilaash ha ku dhahan dheer haye marka ninkii baa culimada ahaa kii daliilkiisa waxaa lagu waxasaa oo yani uu xarimay kii yimaado marka daliilkiisa waxaa lagu waxasaa haye amar shayganaa soo baxay lama deli warma xadiidkana waafaqsan yahay oo shaygu waa de marka xaaraan miya oo xaggana musbil mise kanuu waafaqsan yahay oo xaaraan miya waa ku waa markaas waa suuragal yuusan ku degdayin ilaa oo meel wax la caddaato dhan un u rajaxnaado ama wax un u helo adigii baa marka caamiga ah, kadalika culimadii maslada wa isku khilaaftay baa lagu culimadii maslada wa isku khilaaftay baa lagu shaykhani wuxuu yidhi waa xaaraan kanina waa xalaal buu yidhi intaad wax ka hubsanayso ama mid kaaga rajax maayo ha ku degdeg meel kastuu iman hayaa marka walaadaadii iyo wuxuun baa dhex marmari ilaan zawjadaadii oo si fiican lagugu nikaaxiyo caqdi saliim ah oo kii shareecada rabi ah intaad u nikaaxsatay caali ku joogto shaki kaagama jiraayo inay zawjadaadii tahay kaa geli mahayo ka waswaasi mayso ayadoona lagu meherinina xaaraannimadeeda shaki kaa geli mahayo kol haddii dalaaqa alwaxta maalin waxbaan ku furfurayo maalin waxbaan ku furfurayo saddex baan marku ridayo hal baan marku riday shubahaati waayu ogo adigoo naftaadii durgobo usaas waayu masimaark marka shaygan shubuhaatihi meel walbuu soo gelahayaan ninkani waxaa lagu yidhi xaaraan buu cunaa oo ninkani baad marka xoolihiisa meel xunbuu ka soo kasbay waxbaa ku dhex jirjira yaa lagu yidhi haddii akaru maalihi xaraamun uu yahay akaru maalihi xaraamun uu yahay shayga markaa uu ama kusiinhayo ama kaa gadahayana xaaraannimo aadama weyn adda hortaydu muran ma leh kolkaa waa xaaraan bayina waxaana bayin weyn haddaana u hubin shareecadu way kuu ogoshahay inaad aayar iskaga iibsato oo kale waa lagu ogolyahay oo nabigu calayh isalaatu wasalaam waa kii yahuudigii amr bireedkiisa asagoo weliba rahan u yaalla waa ka noorsan nabiga sal lahu aleh wasalam yahuudna waa daatinsiir iyo qurun iyo ribe iyo qurun iyo khamri walaaqan jira waa kuna samayn jira tashriic baa meesha weyn baa ku jiray hase ahaatee ninkan maalkiisa bedelka xalaan haddaad ka og tahay baa meeshii soo galay xaraamaad maaha intan qaadayso laakiin aad ka dhawsato inaad ka dhawsataa kuu fiican asalu maali hadduu xalaal u yahay dhib ma ba oo haddaad inta badan waxaa lagu dhex ama waxba aan lagu sheegin haddaad tiraado waa ka dhawsan iyadoo markaas waxaa isu bedelaysaa waswaskii kale camal suuqan haddaad hadda maanta fiiriso inaad tidhaahdid uun alxalaalu maa juhila asluh inaad qaacidadaa ku dhaqanto oo shaygii aadan hubin inaad indhaha saa isu qabato mahayne haddii la yidhaha suuqeen maanta yacnihii nin uun maalkiisa xalaal lagu hubsadaan la mucaamalo sida taxaalo bakool baadhe marka ayba dhaheen saa kusoo heshaay way adag tahay tayo way adag tahayba laakiin waa inaad dadaan intiibaada markaas waxoogaa soo dhawaatamayso suldaankii madaxweynihii oo laga yaabo inuu jaa'ir yahay ama laga yaabo waa dhimaan un iska xaaraan oo meelxun laga kasbahayo yaa wuxuu ku siinhayaa mishaar buu ku siin ama mahe waa markaas caadiyo kale buu ku siinhayaa dib ugu noqon yahay culimadii imaam axmed culimadii salafkii baa la weydiiyey haye haddii uu inta badan wuxuu wax ka bixiya xaaraan inuu yahay inaad ka dhowsataa fiican inta badan wuxuu wax ka bixiya hadduu xaaraan inuu yahay inaad ka dhowsataa fiican inta badan hadduuna ahayna kolkaa waa caadi mar haddaadan shaygan xaaraannimadiisa hubin eh, inaad waraaculmuwaswisiin aad isgeyso oo shay aana haba yaraata eh waa laga yaabaa keliya inuu xaaraan yaha laga yaabo inuu jaas yaha laga yaabo taa waraaculmuwaswisiin baa la yidhaahdaa lama rabo ina meesha shuhuba kaa gashaa la doonayaa oo wax aad ka udhiso xaaraan ama nijaasa kana loo baahan yahay in alxalaala bayinun wain alxaraama bayinun wa baynahumaa mushtabihaatun umuura isoo eg laa yaclamuhunna umuurta mutashaabihaadka ah mushtabihaadka uusan garan haynin kaiiran wax badan oo min annaas dadkii ka mida qayb culimada uma taallo ee ninku asaga wadaadis u taallaa oo adigii xoolahaagi iyo hoolay dad kalaad ka kala shakisnayde hadday kuu caddaato kale inuu xoolahaagii yahay shubahaadka waa ka baxday soomaaliya laakiin ruuxa kale caalimkii ma kala ma kala garan karo qaybna waa qayb dadkao dhan u taalla qaybna waa qayb culimada u taallo ay adilada mujtahidiinta adilada ay ta isu fiirfiya isu fura dambe dhinacuna ay rajaxayaan hadday kale rajaxi waayaanna socota wargudmahayn xadiidkan xadiidkana iska hor yimid ilaa nafsulamarka isku macaaradaha aqoontayna wey wax iscaarin xadiidkan oo nabiga ka sugnaaday leeyahay kan oo nabiga ka sugnaaday leeyahay baa toos isaga hor yimid suuragal maaha xaqiiqo ahaan laakiin innaga garashadeenna waxa iska caaridka keenay haddiiba markaas in la jamciyo haddii la jamcin waayo in la kala rajaxo in laysku nasakho haddii nasakhiibaa marka taarikhbaa la aqoonsan waayo waayo markaa in la kala rajaxo kii xoog badan haddii la kala rajaxi waayo atawaquf sugaali baa taagan atawaquf inuu ka istaago ilaa xaalku haddana si kale uga caddaado taasi waa mutaykii laakiin nin waliba booskiisay u taagan tahay ogow faman ittaqaa ninkii marka ka dhowrsada ashubahaati shubhooyinkii buu ka dhowrsaday ruuxuna muttaqi ma noqon kara waa kii la lahaa ilaa oo xaaraanta ka dhowrsashadeeda shay xalaala uga tago yacnihii arrintaas qaacido guud baa jirta sideedaba adiga iyo xaaraanta waa inay soodi idin dhaxaysaa waa inayda isku soo fakanin bilkuliyanba soodinta idin dhaxaysaa in hadda maxay noqon kartaa waa xalaalo may noqon kartaa shayga xaaraanta ahaa iyo adiga wax idin dhaxay inuusan dhicin m waa inaadan ah, suuragal maaha waa in ku dhicin marka maxaa samayn intaad xaaraanta ku dhici lahayd in xalaalo dayr kaaga noqotaad ka tegaysaa marka wuxuu leeyahay laa yakunu laa yablugu alcabdu an yakuna min almuttaqiin xataa yadaca maa laa ba'sa bihi xadiran mima bihi ba'sun ujeeddadu waa dayrkan waa inaad dayr ka tagtaa xaaraanta sohdin kaaga noqdo haddii kale waa kan xaaraanta ba dulba ku dhacaysaa ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام مثال النبي بحي عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه نبي مثال بحي lo misaal soo qaado lo baad raacday maanta loodii markaa dareerisay aslaax beeran oy beer ku taalla halkaas ah aslaaxa agtiisa intaa jarmida ah ama mehe baad marka dhinaca agtiisa ku taalla hareeraha ilaa beerta darteed baa loo daayey oo xoolaha waa laga fogaynhayey duur fiican baa hadduu raba ku yaalla haddaad duurkaas cidada ah oo mawaadka loola isaga foofsatood ku ilaashato ina alxalaala bayinu wey haddaad beenta gelisana wa ina alxaraama bayinun wey haddaad tir marka loodan ka hor istaagiyo intan jar midaan daajisan oo beenta awalba looga leexleexanay ay ay waxaad tidhahdaba oo sacsacda haysaba ugu dambaysi sac laacayoo sawilkii baa la heli sawil gooyi un baa la heli waa inaad intan ka tagto jar inaad ka nabadgesho haddaad doon gabadh ajnabi ah yaa waxoogaas libaade waa la sheekaysan kolley waa is ilaalin karaa mubaasharaan samayn Ah, meeshii waayn markaan umalaynna waan iska ilaalin baa tiri waxaa meelaha mubaashiro iyo mufaakharo ah, bawdays iyo waxaasa samaysaba marka u dambaysa ku dhadhacayn baa la arkibaada maxaa yeelay dayrka marka hore haddaad jebiso ilaa kolka horeba mubaasharadan iyo goolabayntan miyaa lagu ogolaa maya laguma ogolayn kolkaa shareecada qaybteeda soo jebiso in badan baa waxay leeyihin anigu haddaan la khaalid noqdo ama gabadhan keligeeda aan jid mariyo ama mehe aan gurigan iskala seexdo waan isku kalsoonahay ma jirto iskuma kalsoonaan karti been weyn khalwada horeysaba shareecada kuu diiday khalwada horeysaba waad gashay sooma dambi baad ku jirtaa ka dambana asagu ma kusii gudbin ka dambana asagu ma kusii gudbin marka waad ku dhacaysaa suuragal ma welidaa baa zawjadaadi lafteeda hadday baada xaa'idla tahay ama saa'imo tahay sooman tahay ninkay shahwadiisu dhan ay taagan karto dhaqaaqi karto waxa loo leeyahay unsan u dhowaanin ama unsan munkar ama waxaynin waa taas wey ilaan haddii baada markaa tilahay adigoo sooman ama iyadoo sooman ama iyadoo caado leh dhib male intaasun waxaan jimaaca bisan baa laiga xarime waxyaalo kalaasa samayn kolka dambe inaad ku dhacdan way u dhowdahay ogo mm-hmm. qiyaamada marka la yimaadana oo badanka ruuxa laga hadinhayo xataa idaa maa jaa-uuha shahida calayhim samcuhum waabsaaruhum wajuluuduhum meel hadasha waxaa u horaysa nabigu alayh salatu salaam bawdadaha bidixda mufaakada sida qaalibkaha xumaan lama sii maro ruux aan goodii wax sii taabanin bawdada bidixda ugu hor hadashaa qiyaamada marka dirhaaga meel ku dacweyn ayadaa ugu horraysa mufaakada marka in aada uga digtoonaaday u baahan tahay ba taraaci yarcaa xawla alximaa seeraha hareerihiisa ku raaca ayuu lamid yahay yuushiku wuxuu u dhow yahay raacigaasi an yartaca inuu daajiyo xoolihii wada fiihi fi lximaa alaa hooy wuxuu nabigu baraarugay waina likulli melikin boqor laakada ximan seelaa u sugnaaday alaa waina ximallaahi maxaarimu arrin carabta waktigeedii waa mashhuur ahaan jirtay iyo haddana nabigu calayh salaatu wasalaam miitaal ahaan usoo qaatay carabta waxay samayn jirtay eh, reerbaadiya isaga bannaayeen marka waa la guurahayaa qoladan baade marka waxay leedahay nin ama ugaas iyo suldaan iyo madax wuxuu doon hala yidhaahdee eh, madax u ah lagamana maarmo beled iyo baadiyo madax lagama maarmi karahay marnaba suuragal ma ah mana aha in la yidhaahdo qoladan hadday oday ama nabadoo samaysto way caawadeen ama xumaan ma aha nabigu calayh salaatu wasalaam way ree hawaazin maalinkiibaada markaas zanimadoodii laysugu yimid saxaabadii kolkay uu yidhi yaa ii celinhaya oo la yidhi marka raalli baana haddaad celiso muxuu nebigu xulafadiinna dib isugu noqdoo qolo walba odaygeeda cariifkeeda ha iisoo gudbiyo somalih marka qoys walbaba cariif kama maarmo nin oday oo horjoogo ah oo qoyskaa lagala xisaabtamo hadday dawla tahay iyo hadday dadweyne kala tahay lagama maarmo madaxweyniinu ha gudbaa ku nabulaha calayh isalaatu wasalaam marka eh, horjoogaysaa u dhahaan jireen marka carab ah, waxaa la samayn jiray marka tusaale ahaan way guurahayaan meel baa la degi kolkii meel la dego waxaa la samayn sow meelahaasa la fiirfirin ninka madaxda ah meesha meelaha waxoogaa way ugu yafas badan tahay ama ugu daaq badan tahay baa dhexdeeda ay la joojin baa la aygaasaa marka u latiinbil u lagu jiido ushaa markii lagu jido yuu aygu wii waa wax dhabaada markuu aygu ogayo kaatayo wii buu dhihi aygaa dhawaaqiisa intuu gaadho afarta gardoon yaa loo soo hara og intaa madaxweynaha iskale iyo qoodiisi lama dhawaan karo xumaa lidhaha marka lagama taaban karo cidii ka taabanta margeed baa galay wuu ilaashanhaya taasi waa ta guud laakiin nin waliba ximad gaara uu lehay oo adiguba beertaada zawjadaada gurigaada eelkaaga waaxinahaagii cidii kugu soo dhacda tabarinayna kuu diidan weynaynta tabarta waa dagaaladii ha lagu dile zawjada ninka kaa qaadanaya aslaaxaada ninka kaa qaadanaya ninkii baa kaa qaadanaya ceylkaaga gurigaada inta tabarta ah awoodda ina meel kusii wada maayana waa dagaalad waxba iskula hari mayso nin walba marka xima noocaasa oo laga taataabanin uu ku dhimanaya sidataa ku leeyahay ilaahay marka meligii melikul muluk hamiisu muxuu yahay waa wuxuu inaga xarimay war zinada ka jooga war qafriga ka jooga war waxaa iska daaya taasuu ilaahay nooga digay wey ninkii taabtana waa ilaahay dagaalkiisa ma kahdin nin gurigiisa loogu soo dhacay siduu samayn jiray umu filan hayaa ogowbaan waina xima allahi maxaarimuh waxyaalaha ilahay uu xarimay buu yaallay alaa waina fi ljasadi mudqatan alaa hooy baraaruga hurdada ka kacay waina fi ljasadi badanka dhexdiisa iyo jasadkii mudqatan aad afgelisaa wax la-eg kaakaa ku suganoo xubin ah xubin yaroo afka hal hilib afka la geliya la-eg idaa salaxad hadday ayadu hagaagto salaxaljasadu kulluhu badanka intiisa kaloon uu hagaagahay ayadaa hogaamiyaha cadkaa yar baa hogaamiyaha matoorkaa iyada ah muxarigee wax dhaqaajin waidaa fasadad fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu nabigu calayh isalaatu wasalaam qalbigu marka la sheegahayo oo badanka hogaaminhaya qalbigu laba qaybood wey midi waa mid maxsuus ah midna waa mid macnawi ah midka maxsuuskihi waa kan wadnaha la wada leeyahay wey oo muslimiin nin kastaba uu leeyahay noolihii la wada leeyahay adduunyadii xayawaankii ay leeyihiin gaaladii ay leedahay muslimiinta ay leeyihiin kan way maxsuuska ah. midna waa mid macnawi ah waa kan inta badan kolkii waay markaas sharcigii aayaadkii ama axaadiistii la idlaaqayo looga jeeda wey wadnahaas ujeeddadu ma aha ee wadnahaasi waa maxale eh. shay latiifaho u degahayo wey oo idraaj samaynhayo kaas weeye culimmadu miisaal ahaan waxay u soo qaataan dhuxul soo qaad dansan oo madow oo keligeeda dabsan dhuxushii way noolaatay way isbedeshay way caddaatay dhamama leedahay dhuxushii iyo iftiinka guudan oo dab ahaanta yay isu yihiin qalbigii qumanaa oo wadnaha ahaa waa dhuxushii kan macnawigoo shareecad inta badan ka hadira niman kale lahu qalbun aw alqasam oo shaydu qalbi manina oo wadnaha in baa jira gaal kasta oo wadna uu leeyahay kan dambe oo dhama maclaha ah kaas weeye marka kan lagu sheegayo marka shareecad inta badan ay ka hadlayso fiiri hadda marka qalbigii kolkii iimaanka uu taabto oo islaamnimadii cibaadaadkii kale uu la yimaado dhuxushii oo kalu ahaa iska madow waxaa taabanaya dabkii oo kale naarta dabkeed oo kale wuu iftiimi marka kolkay cibaadadu ay iyo yaqiintu ay kordho qumaatii noloshii sida dab aad u holcahay dhuxul nool oo kale yuu sii korri asagoo holcahayo iimaankii iyo islaamsaa u wadaa haddii hal macsiya uu galo siduu nebigu axaadiid kale ku cad sal ly slam waxay noqonaysaa dhuxushii oo meel biyo lagaga tuftiyo kale camal bari madow bay yeelaan buu nabigu alayh salaatu wasalaam intii kale weynoosha u dhalaalahaya ogow haddana macsiyo kalu galay meel kaloo madow bay sii yeelan haddana macsiyo kalu galay meel madow siran ugu dambaysa hadduu ku sii wado kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yaqsibuun kolka dambe bes raynkaasa isku dabooli eber buu noqonaya darci iyo khasmiin dabacallahu iyo khatamallahu calaa quluub hadduu gaarana waaba ka sabir baqeer meeluu ka soo gaala ma leh haddii markay intaa yara madow ku dhacdo astaqfir allah intuu yidhaahdo tooba keenana intii baa ka duuli altaa'ibu min adembi kama laa dembe lah markaasuu dhamamo caleyh qalbigu dib ugu noqonaya marka macnaha latiifka ah oo qalbiga ku degi oo inta badan la shaqaynhaya cibaadadii iyo macsiyadii iyo daaca la shaqaynhaya kaa wey qalbiga inta badan lagu idlaaqo sharciga lagu idlaaqo wey ee welihiiska caaliga ma aha laakiin qalbi haddana waxaa loo leehaya maxalkii uu arrintani ku degaysay wey qalbigu sida araggubas oo isha kuma tegaayo laga yaabo ruuxa indhaha bu'doodii wixii uu taaba inuu araggu ka taga soo maha waa qallabaysa ma aragtid kanna sidii oo kale wey sidii wada marka ugu degan yahay marka qalbigaas waa matoorkii baa de badankaoo dhan hogaaminhay ilaan waxa wax laga ogaadaa asaga ah waxa wax laga yaqiiniyaa isaga ah waxa wax laga maamiyo marka qalbigaasi kolkii intuu wax dareemo ama uu wax ogaado iyo wuxuu samaynaya asagaa bixinhaya markaa amar oo xubnihii shaygaa qabtabu leh hadduu shay wanaagsan uu markaa deetana qalbigu uu intuu dareema u qaado bedelkiisii kaleba dhaqaaqiisi wuxuu noqonayaa meel wanaagsan waa matoolkiuna wax kala mahe hadduu xumaan uu la aadana meel xun buu la aadahaya welidaa xadiga xasanka waa nabiga calayh salaatu wasalaam laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbu ilaa qalbigaas ka toosnaado iimaan inuu toosnaado raje lagama qabo rajo lagama qabo laakiin qalbigaana waxaa xubnaha intooda kale xiliilka u adag la sameeya oo qalbiga asaguna saamayn ku leh waa carabka welidaabaa jumlo kale nabigu wuxuu kusii daray walaa yastaqiimu qalbuh xataa yastaqiima lisaanuhu ilaa carabkiisu ka toosana asaga way wada shaqaynhayaan qalbigiisu asaguna ma toosi karo marka insha allah in qalbiga la ilaali loo baahan yahay waxaad ku garanaysaa xataa xubnaha kaleo dhan waxaa hogaamin inuu asaga yahay waxaad ku dareemi hadda ruuxu markuu aad qalbiga uu wax ugu qabto ugu hayo waxaa laga yaabaa dad aad wax u maaminhaya oo indhaha saa u kalahay hortaada hadduu wax maro inaadan waxau yaha aada dareemin aada garanin waxay ku hormareen faama garan haddii agtaada laga dhawaaqo dhawaaqaa dhagahagu inayna weelaynin oo waxay shaqadayn muxuu aha waxbaadna qalbigaa xubnihii la tegay oo la maqna waxaad ku garanaysaa khashiyada iyo fah intaba saamayntii nin sakaraada oo dhaawaca oo galgalanayo alow ah, inamaa isdaqaajinkay yaa cadowgii uu ka habsanayo uu ku dil lahaayo awal horaba dhaawacaa la yidhi waa kan xanuunkiisii qalbigaa cararay ogow xubnaha iyo lugta waa kii dhaqaajin lahayo abaadka istaag si kasta la fadhiisin ma fadhiisan karin cadow buu arkay qalbigii baa diray qalbigii hadduu dada xanuunkiiba waa ilowaa ninka ordaysa caray oo isa sii daayey orka isa sii daayey qalbigii way waa la hogaaminaya asagii way markaas wuu is iloobiba marka qalbiga allaha noo toosiye xubintu matoorkii waa qalbiga in la hagaajiya waina fi ljasadi mudqatan idaa salaxa salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasada fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu rawahu lbukhaariy wa muslim qalbiga marka eh, hagaagidiisii ilan waxaa loo baahan yahay min baabi takliyati wtakhliya ilan xadiidka sida kaaga muuqata qaacida guud baa jirto la yidhaahdo wadar'u lmafaasidi wlaa min jalbi lmasaalixi mafsadada oo laga dhowrsado yaa ka owlaysan maslaxo la raadsado hadda waxaa lagu yidhi xalaal way caddahay xaaraanna way caddahay umuur baa dhexda taalla xalaashi waa suuragal hadday xalaash dhankeeda tahay maslaxo xaraam waa u suuragal hadday xaaraanta dhankeeda tahay waa mafsado dhankii mafsado nabigu salimaysa ma aragtaan xalaal weye iska qaada lama dhihin ninkii shubaha ku dhacay xaraam ku dhacay ee ninkii shubaha ku dhacay xalaal ku dhacay lama dhihin suma aragtid wadar lmafaasidi wlaa min jalbi masaalix marka mar walba mafsadadaa daran waa inaa marka takhliya la sameeyo qalbigaaga waa xubintii koo waa inaad saafi garayso lambarkow inaad shirki shirki iyobaade markaas waa u weyahay oo cuduradii qalbigaa inaad kow aad ka ilaaliso shirkigii riyihii sumcadii oo yanihii aad cibaadadaada lilaahi uga jeedin xiqdigii xasadkii way markaas cadaawadii aad bani aadamku u qabtay ilaan waa kii axaadiis saxaanka ahaa dadkoo dhan maalinta ifnaynta iyo maalinta khamiistaha acmaashooda waa la kor yeeli addoon kasta ilaahay waa u dembi dhaafaa ilaa addoon asagiiyo walaalkii dhexooda cadaawad ay taallaan xogka u yaala mooyeen bal labadaa urkuu haadayna xataa yaftalixaa baa lilaah bal dhibku intuu leeyahay cibaadada dhan sida loo gelahayo waxaasoo dhan in qalbiga horta laga saaro kolkii waxaa laga saaro ka badbaado qalbigu in markaa lagu qurxiyo awalan kitaabkii ilaahay barashadiisii iyo asagiibaad aqrintiisii iyo macnihiisii oo la tadabburo iyo asagii oo lagu camalfalo iyo asagii oo lagu dhaqmo ummadda kale oo loo sii gudbiyo inaad markaas acmaashan haddana lagu buxayo taasu markaa camalku yuu qalbigu fasaadna kaga badbaadi salaaxna ku qaadano beledkana ku hogaamin karaa wallah subxaana wa tacala aclam